الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا تنفعنا به يا عليم يا حكيم وعشر كيني شنات كتاب كيني سفينة الصلاة wuxuu ku saabsan yahay darsigeenan arkaanu salaa wuxuu leeyahy mualifku raximah allahu tacaala wa ama arkaanu salaa salaadda arkaanteedii soo ma aha fa tiscata cashar waa sagaal iyo toban alwalu kan hore anniyatu bilqalb qalbiga oo laga niyeysto salaaddii mualifku raximah allahu tacaala halkan wuxuu ka hadlaya arkaan asalaa salaadda arkaanteedu waa alarkaan jamcu ruknin weeye ruknigana iyo shardiga horey waan usoo xusiday farqiga u dhexeeya waxaan idhi labaduba waxay ku kulmaan maa laa yasixu shayu ilaa bihi ama cibaadadii ama mucaamaladii waxayna ku asaxaynin la'aantii weeye rukni iyo shardi labadaba haddii rukniga laga tago cibaadadii asixi mayso shardigii haddii laga tago cibaadadii asixi mayso laakiin farqiga u dhaxeeya ruknigu wuxuu ku jiraa maahiyat الshay daakhilun fii maahiyat الshay shayga maahiyadiisa ama xaqiiqadiisuu ku jiraayo cibaadadiibuu ku dhex jiraa oo waa kan hadda rukuucdii sujuuddii qiyaamkii iyo qucuudkii waxaasoo dhan arkaantii salaaddu gudaheeday ku jirtaa salaadda dhexdeeday ku jirtaa oo salaadiibaaba ku dhisanba arkaantii waa sida hadda tiirarka guriga ay dhexdiisa ugu yaalaan ee ugu dhisan yihiin guriga ugu dhisan yahay ayay arkaanta salaada iyo arkaanta soonka iyo arkaanta xajkii wixii la mid ahaba ay ugu dhex jiraan cibaadadii dhexdeeda baynamaa shuruuddu ay ka baxsan tahay cibaadadii shuruudda salaadu ay ka baxsan tahay ama way ka hor dhacaysaa cibaadadii laakiin waxaa la rabaa in ay socoto oy daa'im noqoto oy inta ay cibaadadu ka dhammaanayso shardigaas uusan aan la waayin miaal ahaan dahaaradu way ka hor dhacdaa salaaddii laakiin waxaa la rabaa in dahaaradaasi ay joogto noqoto inta salaaddu ay ka dhammaanayso istiqbaalu اlqibla qibladoo la qaabilo intaadan salaada gelin baad qibladii qaabilaysaa oo way hor dhacaysa iblada istiqbaalu qibla waa shardigu uu ka hor dhacayaa shardigaasi salaaddii laakiin waxaa la rabaa in uu joogto noqdo ilaa salaadda ay ka dhammaanayso marka farqiga udhexeeya shardiga ruknigu waa sidaa wey mualifka arkaantii salaadda wuxuu ka dhigay sagaal-iyo toban culummadu madhab alimaam الshaafici raximah اllahu tacaala way ku kala duwan yihiin halkaasoo xagga tirsiga way ku kala duwan yihiin kutubtu oo badh sagaal-iyo toban bay ka dhigayaan bar waxay ka dhigayaan saddex iyo toban badh waxay ka dhigayaan afar iyo toban bar toddobiyo toban badh siddeed iyo toban badh sagaal iyo toban waxaa inta badan keenaya tirada isku khilaafana waxaa weeyaan طumaaniinadii ayaa laisku khilaafsan yahay iyo tirinteedii oo culamada qaar طumaaniinadaas waxay soo dhexgelinayaan gelinayaan ooy ka mid dhigayaan ruknigii ay la socotay culimmada qaarna tumaaniinadii waxay ka dhigayaan rukni mustaqil ah marka tirsigaasaa la isku khilaafsan yahay hadda kitaabkeennan tumaaniinada wuxuu ka dhigayaa han buu ka dhigaya oo tumaaniinadii wuxuu tirinayaa rukuucda iyo tumaaniinadii ictidaalka oo rukni labaada iyo tumaaniinadii sujuudda hore iyo tumaaniinadii juluus bayna sajdatayn iyo umaaninada sujuudda labaad marka shan umaanino oo shan rugni uu tirinayaa wuxuu kaloo uu tirinayaa sujuudda labaad buu rugni mustaqila ka dhigayaa marka lixdaa rugniba asaga dheeraad ku ah kii saddex iyo toban ka dhigana shantaa umaanino ma xisaabinin isla markaana sujuudda labaad ma xisaabininoo sujuudda labada sujuudoodba isku rugni buu ka dhigay labada sujuudoodba isku rugni buu ka dhigay kii afar iyo toban ka dhigana dumaaninadiibu rugni mustaqila ka dhigay keligeed labada sujuudoodna isku rugni buu ka dhigay wahaakada marka culamadu saasay iskuu khilaafayaanoo tiradaasi laakiin macnaheeda maaha in laisku khilaafay in laisku khilaafsan yahay arkaantii lafteeda arkaantii waa un isla arkaantii eh laakiin xagga dumaaninadaas tirinteedii unbaa laisu khilafsan yahy lakin waxa laisku waafaqsan yahay isla markaa umaaniinada la'aanteed salaaddu inayna saxaynin isay noo imaan doonta waa laisku waafaqsanya taas laakiin waxaan ka dhignaa rukni mustaqil ah mise oo madax bannaan mise waxaan ka dhignaa rukni waxaan ka dhignaa mid raacsan rukniga ay kolba la socoto rukuucdii haddii ay la socoto waaan kadhig waxaan ka dhigaynaa mid rukuucdii la socoto oo taabicu ah laakiin rukni madax bannaan ka dhigi mayno taan wey wax lagu kala duwan yahay waaya wa ama arkaanu salaati salaadda arkaanteedii fa tiscata cashara weeye sagaal iyo toban alwalu kan hore anniyatu bilqalbi qalbiga oo salaaddii laga niyeysto weeye waayah marka horta niyad waa kaan hore uga soo hadallayoo oo axkaamteedii aan soo faahfaahinnay kayfiyadeedii iyo xukumkeedii iyo booskay dhacaysay iyo wakhtigeedii waxaaso dhan waan ka soo hadalnay ee axkaamta ku tacalluqday mualifku raximah llahu tacala halkan wuxuu kaga hadlayaa kayfiyada niyada horta niyadu maxalkeedu waa qalbiga waa niyatu bilqalb yani niyadu asal ahaanba qalbiga unbaa laga niyeystaa oo salaadda markaad tukanayso waxaa lagaa rabaa un inaad qalbiga ka niyeysato taasaa rukni ah oo haddii aadan niyeysanin oo niye aadan la imaanin waxa weyaan salaaddii ma asaxayso inama alacmaalu biniyaat marka kayfiyadiina mualifku raxima اllahu tacala uu noo sii faahfaahinaya wuxuu leeyahay fayuxdiru fii qalbihi qalbigiisa wuxuu ku xaadiranayaa ficla asalaati salaadda ficilkeedii ayuu ku xaadiranayaa qalbigiisa wa yucabiru wuxuuna ka cabirayaa biusallii waan tukanayaa wayuxdiru fiihi qalbigii wuxuu ku xaadiranayaa fardiyatahaa in ay salaadda uu tukanaya tahay farad wa yucabiru canhu wuxuuna afka ka sheegayaa oo macnaha ka cabirayaa hadduu doono bifarda faradnimo ayuu ka cabirayaa wa yuxdiru fiihi qalbigii wuxuu ku soo xaadirinayaa tacyiinahaa salaadda xadiditaankeedii ama magaceedii wa yucabiru canhu wuxuuna ka cabirayaa ama afkiisa ka caddaynaya biالظuhri salaadda inay tahay duhr aw اlcasri ama casr inay tahay aw اlmagribi ama magrib inay tahay aw اlcishaaءi ama inay tahay cisho aw الصubxi ama subax ay tahay waaya salaaduhu saddex nooc kama baxaan inay tahay salaadaasi farad oo salaad waajib ay tahay sida shanta salaadood aynu tukanayno iyo salaadda manduulada qofka uu ku nadray ama inay tahay salaaddii salaad sunno ah oo wakhti leh sida salaadaha rawaatibta ah ee la socda salaadaha faradka sida sunnaha ka dambeeya duurka iyo ka ka horeeya sunnaha ka dambeeya maqhribka sunnaha ka dambeeya cishaha sunnaha ka horeeya subaxda ama inay tahay sunno muطlaq ah oon wakti lahayn wakti ku xadidnayn sida salaatuleilka qofka habeenkii iska tukanaya oo kale ama salaadaha naafilada ahee qofku taawucaha qofku intuu doono ka tukanayo een waktina lahayn sababna aan lahayn salaado horta intaa kama baxsan hadday salaaddu ay tahay farad niyadeedu waa saddex shay baa qofkii laga rabaa inuu la yimaado o qasdu ficli qasdu ficli الsalaa salaadii falitaankeeda inuu uniys inuu niyeysto waa o ta inuu niyeysto salaadani inay farad tahay salaad waajib inay tahay inuu niyeystaa laga rabaa ta waxaa laga rabaa in salaada uu xadido farad ha ahaatee farad yay ka tahay inay duhur tahay inay casar tahay inay maqrib tahay inay cisho tahay waa inuu xadidaa saddexdaas markuu la yimaado ayay salaaddii niyadiisii u taab oo haddii uu cafka ka cabirayana ilan qofku inuu niyada ku dhawaaqo shaaficiyadu waxay qabtaa inay tahay manduub mustaxab waajib ma aha shardina ma aha laakiin waa mustaxab bay leeyihin way fiican tahayoo siduu iyo qalbiga isku waafaqaan isu xoojiyaan laakiin qofka hadduusan ku dhawaaqin salaadiisu way ansaxaysaa oo qalbigu kala yimaado niyadiisu taan bay u tahay marka haddii uu ku dhawaaqayo wuxuu leeyahay usalli fard الظuhri usalli fard الظuhri usalli fard الcasr usalli fard الmgrib usallidii waa qasd ficli salaa salaaddii qasadkeedii weeye fardana waxay u taagan tahay fardiyadii inay salaadani fard tahay duhurna waa tacyiinkii inay duhur tahay inay casar tahay inay maqrib tahay inay cisho tahay inay subax tahay oo waa kaan horey usoo xusnay niyadu in xikmada loo jideeyey ama qasadka loo gol leeyahay ay tahay maqsuudkeedu tamyiizu اlcibaadaat can اlcaadaat cibaadaadki iyo caadaadkay kala soocaysaa iyo tamyiizu rutab اlcibaadaat bacdiha can bacd cibaadaadkii laftooda darajaadkeedii bay kala saaraysaa oo faradkii iyo sunnihii bay kala saaraysaa faradkii iyo faradkii bay kala saaraysaa haddii duhur aad tukanaysa haddaad casr tukanaysa waa isku hayo waa isku afar ragcadood iyo afar ragcadood maxaa lagu kala saaraya waxaa lagu kala saarayaa niyo inay salaadan adda tahay aad tukanayso iyo inay salaad qalla ay tahay maxaa lagu kala saarayaa niyadii baa lagu kala saarayaa waayo inay laba ragcadood ood tukanaysa xilliga salaada subax inay tahay salaaddii subax inay tahay iyo inay tahay salaaddii sunnihii ka horreeyey salaadda subax maxaa lagu kala saaraya niyadii baa lagu kala saaraya wahaakada niyadu marka faa'iidadaas weyn bay leedahay waaya الniyaة bاlqalbi qalbiga oo laga niyeysto wey fayuxdiru fii qalbihi ficl الصalاة marka taasi waxa weeyaan waa salaaddii faradka ahayd hadday salaaddu ay tahay sunno wakti leh sida raatibada duhurka oo kale salaada raatibada ee sunnaha ee la socda salaada duhur ama ka horeeya ama ka dambeeya iyo tan maqhrib ka dambaysa waxaa laga rabaa laba shay oo keliya qasdu ficli ashay salaaddii inuu qasdo iyo in uu tacayimo oo raatibadii duhurka raatibadii maqhribka raatibadii qabliyadii salaada duur ka horreysaba matii bacdiyadii ka dambaysa inuu xadido labadan baa laga rabaa haddii ay ay tahay sunihii uu yahay sunno aan wakti lahayn oo sunno muطlaq u yahay asaga lagama rabo tacyiin iyo niya fardiyatoona lagama rabo ee waxaa laga rabaa on qasdun sala salaaddii inuu u qasdo un bas salaaddii inuu u qasdo un un baa laga rabaa marka saddexdaa martaba ay salaadu kale leeyihiin niyadoodana saddexdaa martaba ayay kale leeyihiin الniyaة biاlqalbi qalbiga oo laga niyeysto weeye fayuxdiru fii qalbihi qalbigiisa wuxuu ku soo xaadiraya ficla aلsalaa salaada ficilkeeda ayuu ku soo xaadirinaya wa yucabiru canhu wuxuuna ka cabirayaa biusalii waan tukanaya aw uaddii ama waan samaynaya wa yuxdiru fiihi qalbigii wuxuu ku soo xaadirinaya fardiyataha waajibnimadeedii wa yucabiru canhu wuxuuna ka cabiraya bifard faradnimuu ka cabiraya wa yuxdiru fiihi qalbigii wuxuu ku soo xaadirinayaa tacyiinahaa niyadii xadiditaankeedii wa yucabiru canhu wuxuuna ka cabirayaa afkuu ka caddaynaya biالظuhri duhr aw اlcasri ama casr aw اlmagribi aw اlcishaaءi aw الصubx faإidaa xadarat hadihi الثaلaaثة saddexdani haddii ay soo xaadirto fii qalbihi qalbigiisa ay xaadir ku tahay qaala wuxuu leeyahay allahu akbar wuxuu ka dhawaaqaya takbiiraة اlإxraamki macnaha wuxuu ka wadaa saddexdan oo wada socda iyo takbiiratulixraamkii ayuu iswaafajinayaayo waa in ay isla socdaan niyadii iyo takbiiratulixraamkii waa kii aan soo qeexnay niyada oo nidhi waxaa weeyaan qasdu shayi muqtarinan bificlihi shayga oo loo qasdo asagoo ficilkiisa la xidhiidha marka waxaa loo baahan yahay niyadii iyo iyo takbiiratulixraamkii inaysan kala hormarin kala dibdhicinna oo isku mar ay xaadir ahaadaan isku mar ay dhacaan hayra haafilin canha isagoon hilmaansanayn macnaha saddexdan shay isaga oo niyadiisa ayna ka baxsanayn wayaziidu wuxuuna ziyaadinayaa istixdaara ma'muuman inuu soo xaadirsoo qalbigiisa ku soo xaadiriyo inuu yahay ma'muum qof ku dayanaya imaamkii in kaana hadduu yahay qofkaasi jamaacatan hadduu jamaaco ku tukanayo oo uu yahay qof imaam ku xidhanaya waxaa laga rabaa niyat اliqtidaa niyadii ku dayashada inuu la yimaado ilan salaadaadii baad qof kale salaadiisa ku xidhaysaa marka haddii aad salaadiisa ku xidhayso wixii isku xidhayay waxa weyaan niyadii weeyaan inaad iska raacdo un maaha afcaashiisii aad ku raacday imaamkii waa inaad niyo la timaaddaa si salaadaada iyo salaaddiisu ay isku xidhmaan aلثaanي rukniga labaadi takbiiraة اlإxraam waa takbiiradii ixraamka takbiiraة اlإxraam wahiya iyadu takbiiratlixraamku allahu akbar wey waaya takbiiratlixraam waa rukniga labaad ee arkaanta salaadda waana allaahu akbar lafdigaasaa shardi ah xataa waxay dhaheen lama bedeli karo kelimo ka kelimaadkiisa lama dhigi karo alraxmaanu akbar alraxmaan waa asmaada ilahi inuu ka allaahu acam acam iyo akbar waa isku macno un macnaha erey kale oo ereygan mutacabadka ee alfaaddiisa lagu addoonsaday ka duwan lama imaan karta hadduu doono isku macnoba ha ahaadaan ahaaliu rukniga saddexaad qiraa'aة اlfaatixati faatixada oo la akhriyo weeye fi lqiyaami istaagii lagu akhriyo oo faatixadu waxa weeyaan waa rukni fii kulli ragcatin ragco kasta rukni bay ku tahay ragcadda koobaadoo keliya ma aha ragcaadka oo dhan ragcad kasta in faatixadii lala yimaado waa la rabaa waxaana shardi ah in qiyaam lagu akhriyo qofkii awoodi kara weeye markii qiyaam la leeyahay ee qofkii fadhi ku tukanaya xanuunsan ean istaagi karin dee kaasi istaaggii ruknigii istaagga buu ka dhacay markaas fadhi wuu ku akhrin karaa faatixada faatixadu waxaa kale ka dhacaysaa qofka masbuuqa ah waa qofkii imaamkii dib ka soo haleelay asagoo imaamku rukuucsan ayuu yimid qofkaasi faatixadii way ka dhacaysaa imaamki ka xambaarayo allaahu akbar buu leeya la rukuucayaa faatixadiina saas kaga dhacaysaa waaya alraabicu rukniga afaraad alqiyaamu istaag in qadara qofkii haddii uu awoodi karo waa inuu istaagaa walow bixablin xadhigba ha ku istaagee aw amase muciinin qof caawiye ah qof caawinaya oo qofkii garabka qabanaya oo tiirinaya suuna u dhicin qofka xanuunsan baa laga hadlaya dabcan ama waa yeelka ah fii salaati اfardi laakiin waa salaada faradka ah salaada faradka umuu qiyaamku rukni yahay salaada faradka ah inuu qiyaamku rukni yahay laakiin salaaddu hadday tahay sunno qiyaamku rukni ma aha qofku fadhi wuu ku tukan karaa ajarkiisii unbaa naaqusaya mooyaane fadhi wuu ku tukan karaa waaya asagoo awoodi kara inuu istaago laakiin qiyaamka markii qofku waajib ku yahay inuu salaaddii uu istaag ku tukado salaaddii faradka ahayd waa haddii awoodi karo haddii awoodi karo weyaan laakiin hadduu yahay qofkii qof waayeela oon kici karin ama qof xanuunsan oo waxaa weeye istaagga uu dhibayo mashaqo daran uu ku yahay fadhigu ku tukanaya fain lam tastadic fajaalisan buu nebigu yuhi salى اllahu alيه wasalam mualifku wuxuu leeyahay haddii uu qofkii uusan kici karin inuu wax kale uu kaashado mooyaane waa inuu kaashada waajiba tusaale ahaan haddii qofkii xarig inuu qabsada uu ku istaagi kara keliah ousan keligii istaagi karin inuu xarig cuskada mooyaane xarigga waa inuu cuskadaa haddii uu u baahdo qof caawiya oo garabka qabta xataa hadduu doono qofka lacagba ha siiye ujuraba ha siiye hadduu dhao qofkii ku caawin maayo dee shaqaalo kuu noqon maayo salaad kasta waa inaad u xasiisao shaqaayadaydii waa inuu iska bixiyaa buu le mualifku raximah اllahu tacala waana madhabka imaamu shaafici raximah اllahu tacaala waa salaada faradka ah saasay culammadii marka bal ka warran maanta xaaladda ummadda dhibka haysta waxaad arkaysaa qof masaajidka isagoo socdu imaanaya oon balaayo balaayo ayna ka markii salaaddii la halla tukado unbuu kursi la soo boodaya kursigu ku tukanayaa maanto dhan waaa laga suuqinu saa u meeraysanay oo kacay fadhiisanayo hawlihiisii adduunyada uu soo qabsanayay laakiin markii salaaddii la soo gaadho qofkii awooddii baaba ka tegaysaba waa inuu kursi ku fadhiistaa oo kursi ku tukadaa caalam islaami arrintaas aad bay ugu soo badantay waana aafo culammadu ay ka digta waxyaabaha kharaa'ibta ee la sheegay waxaa ka mid ah imaamu shaafici raximah allahu tacaala ayaa wuxuu sheegay wuxuu hi waxaan arkay buu hi nin waayeel ah oo jawaarida waa hablaha addoommaha ah ayuu heesta bari jiray qaa'iman isagoo taagan ayuu in badan taagnaanaya wakhti dheer hablaha yararka ah ee jawaarida addoommaha ah ayuu heesta baraya markii xilligii salaadda la gaadhna salaaddii fadhigu ku tukanaya buui waa ninkii maanta o dhan taagnaa ee weliba munkarka u taagnaa salaaddii markii la soo gaadhana ma istaagi karo waa inuu fadhiistaa marka waxa weeyaan waa aafo iyo imtixaan jiro wey nacam qofkii haddii uusan hadduu fadhiisto uusan kici karin oo lowyihii ay xanuunayaan ama uusan sujuudi karin laakiin wuu istaagi karaa ma sujuudi karo ama dhabarkaa jug kaga dhacdayoo ma rukuuci karo mana sujuudi karo laakiin wuu istaagi karaa taas dhib male haddii uu markaas uu fadhi ku tukado oo istaagii dhib ku yahay dhib male lakin waxaan ka hadlaynaa qof awoodi kara inuu istaago ama mashaqo khafiif ah madax xanuun yar baa haya ama xoogaa xanuunu dareemayaa istaaggaasuu marka diidan yahay fadhigu iskaga tukanaya ma ansaxay salaaddiisu waa inay mashaqo daran jirtaa mashaqo daran oo qofku uusan xamili karin marka uu fadhiga loo ogolaanayo waa yahay alkhaamisu rukniga shanaad alrukuucu waa rukuucdii bian yanxaniya qofkii inuu foorarsado wabeeye min hayri irkhaa'i rukbatayhi asaga oo lowyihiisii aan laabin oo xagaldaacsanin macnaha lowyihiinu horay u soo laabo lama rabo waa in lowyihiisi oo fidsan inuu foorsada loo baahan yahay xataa tanaala raaxataahu ilaa labadiisa baabacood ka gaadhaan rukbatayhi labadiisa low macnaha qofkii waxaa la rabaa asaga oo lugihiisu ay siban yihiin oo looyihiisu ay taagan yihiin oo looyihii aan saa usoo laabin inay baabacooyinkiisa ay gaadhaan labadiisa low saasaa loo baahanya rukuucda taamkaa waa taas marka amaa sibitaanka dhabarka iyo madaxiisa inuusa kor u kicin inuu hoos u kicin iyo masaladaas waa sunoy taasi waa sunno karaahe iyo sunnaay soo gelaysaa lakin hadda waxaan ka hadlaynaa inta ay ku asaxayso rukuucdii rukuucdii waxay ku ansixi kartaa qofku inay baabucooyinkiisa gaarhaan lowgiisa haddii uu meel dhexe oo ka soo laabto oo inaysan lowgiisa aysan gaarayn baabucooyinkiisa waxa weyaan rukuucdiisu ma asaxayso waaya alrukuucu rukuucdii weeye bian yanxaniya inuu foorursado min hayri irkhaa'i rukbatayh asagoo labadiisa low aan xagaldaacinin xataa tanaala raaxataahu ilaa ay ka gaadhaan labadiisii baabaco rukbatayhi labadiisii low waaya asaadisu ruknigii lixaad aطuma'niinatu in lagu xasilo fiihi rukuucdii oo طumaaniinadaasu say ku dhacaysaa mualifku kuu caddaynaya طumaaniinadu waxay tahay bian tanfasila waaba inay ka soocanto xarakatu huwiyihi dhaqdhaqaaqii dhaadhaciisi can xarakati rafcihi dhaqdhaqaaqii sarajoogiisi wa taskun acdaa'uhu kulluha xubnihiisoo dhanna ay xasilaan bimacnaa waxaa laga wadaa qofkii markii rukuucayo wuu sii hoobanayaa markuu soo kacayana wuu soo wuu soo sara joogsanaya labadaa waa inay kala socnaadaan oo faasil u dhaxeeya waa in uu markii uu rukuuco inuu asilaa oo xubnihiis xasilaa kadib uu soo kaca waxaa la diidan yahay hal dhaqaaq oo mutasila ah inay noqdaan oo qofkii intuu foorarsado asagoo cala uul asaga oo aan xasilin uu horay u soo kaco taasi kuma noqonayso rukuuc ma noqonayso waana akhطaada u badan ee dadku dadka caamada ay ku dhacaan dumaaninadaas aad iyo aad bay dadku ay ugu dhacaan oo khaladaadkooda ugu badan yahay waad garanaysaan adiikii xadiiu musii salaatahu ninkii masaajidka soo galay xilligii nabiga sala اllah alay nabiga masaajid ku jira markaasuu salaaddii eh, tukaday laakiin umaaninooyinko dhan buu ka tegey umaaniinooyinkii ayuu ka tegoo rukuuc bilaa umaaniine ah iyo ictidaal bilaa umaaniine ah iyo sujuud bilaa umaaniine ah iyo juluus bilaa umaaniine yani wixi alla wixii umaaniine ah uu ka wada marka markii uu salaadii uu ka baxay uu nabigu u yimaaday uu salaamay uu nabigu salaantii ka qaada wuxuu ihi tuko salaaddii maadan tukanin salaaddii ku noqo yidhi uu ku laabto wuu tukaday mar labaad buu nabigu u yimaaday war salaaddii maadan tukanin mar labaad tuku yidhi salaaddii macnaha maba asixin wey fainaka irjic fasalli fainaka lam tusalli maabadan tukanin buu nebigu ala slam salaaddiiso dhan buu nafiyey nebigu maxaa yaele salaaddii sharciga ahayd ee la rabay ninkaasi ma tukanin hadduu mar rukni ka tegey waxa weeyaan kaanamaa isagoon tukanin bay la mid tahay marka saddex jeer markuu ninkii saas yeelayo markii dambe ya rasuul allah intaas ayla taagahe aqoonteeda iyo cilmiga intaasu gaare bar wixii ilaahay ku baray markaasuu nabig alayh slam u sheegay u yidhi sida sidii sifadii hadda aan sheegaynay ee salaa macnaha rukuucdii iyo طumaaninadeedii iyo ictidaalkii iyo umaan wixii buu u sheegay nabig alah slam inuu saa ula yimaado marka طumaaninadu waa sidaas aلطumaaninatu fiihi in lagu xasilo rukuucii bian tanfasila inay ka soocanto xarakatu huwiyihi xarakadii ama dhaqdhaqaaqii dhaadhaciisii markuu rukuucdii usii dhaadhacayay can xarakati rafcihi dhaqdhaqaaqii kor noqoshadiisii markuu soo sara kacayay iyo markii hoobanay waa inay labada dhaqdhaqaaq kala socnaadaan wa taskuna acdaa'uhu kullaha xubnihiisoo idinna waa inay xasilaan marka waxay noqon kartaa qadra subxaana rabbi alcaiim uu ka dhaho intaasay bay noqon kartaa maniinadii ehm, hardi maa inuu qofka sii dheereeyo hadduu sii dheereeyo de asaga rukuucda inti waajibkeedu ka ziyaadiyey laakiin inta waajibkan hadda ka hadlaya asaabicu ruknigii toddobaad alictidaalu qofkii waa inuu ehm, soo sarakaca maanaa ictidaalu inuu ekaado oo rukuucdii ka soo kaco bian yantasiba waaba inuu toose eh qaa'iman isagoo taagan qofka markuu ictidaalka la imaanayo rukuucda ka soo kacayo waxaa loo baahan yahay inuu si fiican u sara joogsado uu toosnaado dhabarkiisu waa inuu toosnaado xubin kasta meesheeda ku soo noqota oo maxaa la diidan yahay inuu intuu rukuucda ka soo kaco asagoon qumaati dhabarkiisu u toosnaanin uu horay usi sujuudo wayna sameeyaan dadku inta badan qaar inta badan dadka waxaan ka hadlayaa caamada ah ee salaadda aan si fiican u baran arkaanteeda way ka dhac khaladka uu ka dhaca qaar badan oo ka mid ah marka ictidaalkaasina waa rukni waayahay الثaaminu ruknigii sideedaad الطumaaniinaةu waa in lagu xasilaa fiihi اctidaalkaas kamaa dakarnaa fi الrukuuc sidaan rukuucda ku soo sheegnayoo macnaha طumaaniinado waa isku mid un oo hadda waxaan leenahay ictidaalka markaan ka hadlayno waa in dhaqdhaqaaqii uu rukuucda kaga soo kacay iyo dhaqdhaqaaqii sujuudda ugu hoobanayey labada dhaqaaq waa inay kala soocnaadaan isla markaana xubnihiisu ay xasilaan dhabarkiisu uu toosnaado oo uu xoogaa istaaga ku xasilo saasaa loo baahanya ataasicu ruknigii sagaalaad الsujuud alأwal waa sujuudii koobaad waa kaan yidhi mualifku sujuudaha uu kala tirinaya oo sujuudda koobaadna rukni buu ka dhigaya sujuudda labaadna rukni kaleu ka dhigaya bian yadaca waa inuu dhigo jabhatahu jabhadiisa jabhada waa wejiga qaybta sare inta indhaha iyo tinta udhaxaysa ayaa la jabha jabhadiisa waa inuu dhigaa dhulkii uu dhigaa makshuufatan ayada oo faydan wax xaa'il ah mare iyo wix la ah, uusan u dhaxaynin calaa musallaahu halka uu ku tukanayay waa inuu dhigaa mutaxaamilan asagoo isku xambaaraya oo xoogaa cuskanaya calayha jabhadii waa inuu xoogaa culayskiisa u yar saaraa qaliilan wax yar shardi maa inu culayskiisa o dhan uu saaro lakiin waxoogaa culaysa inuu jiraa calىa hayri mutaxarikin asagoo ku sujuudaya shay aan la dhaqdhaqaaqaynin bixarakatihi dhaqdhaqaaqiisa raafican asagoo kor u qaadaya cajiisatahu miskihiisa iyo iyo qaar dambihiisa iyo wamaa xawla wax ku hareeraysan calaa mankibayhi labadiisa garbood waa inuu ay ka sarreeyaan miskihiisu iyo wayadayhi gacmihiisa iyo wara'sihi intii qaar dambihii waa inuu ka sarreeyaa qaar horihiisa wa bian yadaca waaba inuu dhiga e taasi wixii jabhada ku saabsanaa qaybtii labaad ee sujuudda wa bian yadaca waa inuu dhigo juz'an qayb oo min kulli min oo ka mid ah min rukbatayhi labadiisa low labadiisa low mid kastoo ka mida qayb ka mida waa inuu dhigaa wa min baaطini kulli kafin wa juz-an min baaطini kulli kafin qayb ka mid ah labadiisa cukur baaطinkooda waa baabacooyinkae qayb ka mida waa inuu dhigaa waaya ama ha wada dhigaaba marka alif wuxuu ka hadlaya inta waajibka hadduu wada dhigana waa dee sida sunnaha eed asalka ahayd laakiin qayb ka mida ugu yaraan waa inay taabataa aabooyinkiisa wa min baaطini asaabici kulli rijlin lug kasta faraheeda baainkooda waa inta bogcadka ahee faraheeda waa inuu dhigaa markuu sujuudayo marka halkaa maxaa inooga xasilay waxaa inooga xasilay labadii low waa labo iyo maxaan ku dhahaaye iyo labadii gacmood iyo labadii lugood farahoodii waa lix soo maah iyo jabhadii oo toddoba ah toddobada xubnood baa lagu sujuuda waa kii nebigu yihi salى اllahu عalayه wasalam umirtu an asjuda calىa sabcati acdam waxaa la faray inaan toddoba xubnood ku sujuudo toddobadan xubnood buu nabigu sheegay alayh الsalaatu wasalaam waaya marka toddobada xubnood waxaa loo baahan yahay in ay mar sujuudda ku wada kulmaan mar inay sujuudda ku wada kulmaan haddii uu kala horraysiiyo barhba wakhti u dhigo oo aynan mar ku wada kulmin sujuuddii ma asixin weeye waxaa la rabaa jabhadii inuu dhulka uu uu dhigo isla markaana gacmihii labadii gacmood baabacooyinkii ama cukuradii baatinkoodii iyo labadii low iyo farihii baatinkoodii waa intaa waa in la helaa mualifku raxima allahu tacaala wuxuu inoo ishaarayaa halkan inagu sheegay in loo baahan yahay jabhadu horta in ay ahaato mid makshuuf ah, oo faydan oo haddii ay maro saaran tahay jabhadii tusaale qofkii go'bu ku tukanaya ama cumaamad waxbaa madaxa u saaraa madaxiisii ku soo dhacday iyadoo cumaamadii ay wejigii ay ka qarisay ayuu sujuuday maaladiibu ku sujuuday sujuuddaasi ma ansaxayso cinda shaaficiya madhabkeenna kuma ansaxayso maxaa yeelay qofkan jabhadii wejiga dhulka ma makeninno xaa'il baa jira waxbaa u dhaxeeya waaya waxaa kaloo mualifku noo sheegay raxima اllahu in loo baahan qofka inuu xoogaa culaysah uu saaro meesha uu ku sujuudayo culayskiisa wax yaroo ka mid ah. oo haddii aan tusaale ahaan haddii aan eh, loo dhigi lahaa suuf ama shay jilicsan uu diismi lahaa yar diismi lahaa maha culeyskaago dhan inaad wejigaada saarto ood wejigaa dhulka ku ruuqruuqdo macnaheeda ma aha sida dadka qaar ay sameeyaan ayagoo raadinaya inay wejigi maarata eh, wejiga u madoobaado oo calaamaddii sujuud ay samaystaan saas sax ma aha ya siimaahum fii wujuuhi min aari sujuud markuu ilahay leeyahay waxaa looga jeedaa halkuu ku sujuudi jiray qofkani ayaa yowm alqiyaama nuur u yeelanaysa macnaheeda ma aha qofka inuu sujuud jabhadiisii inay madoobaanayso oo dad kale laga garanayo macnaheeda ma aha marka dad baa say saa u helaan iyo jabhada dhulka ku nabayaan oo ku ruqruuqayaan waa khalad khaladsamay dadku way kala dub jireecsan yihiine dee wax dhiba ma leh laakiin adigu inaad isku samayso ood isku isku taxalluujisa ma ah sunnana ma ah wax fiicanna ma ah waayahay mutaxaamilan calayha qaliila buu mualifku yidhi wax yar inaad xoogaa culays saarto waxaa kaloo loo baahan yahay calىa hayri mutaxarikin wax ku sujuudayso inuusan ahaanin shay dhaqdhaqaaqaya bixarakati اmusali qofka tukanaya dhaqdhaqaaqiisa ila dhaqaaqaya oo taa maxaa ka baxaya waa in aadan ku sujuudin maradii aad ku tukanaysay maradii aad ku tukanaysay haddii aad dhulkaas ka dhigto maala cumaamadii garabka kuu saarayd ama madaxa kuu saarayd ayaa marka aad sujuudaysayba aad dhigta dhulkii waad ku sujuudi cinda shaaficiyati ma asaxayso sujuuddaasi maxaa yeelay shaygani waa mutaxarik waa shay dhaqdhaqaaqaya dhaqdhaqaaqa uu la socdaa waxaa loo baahan yahay jabhadii dhulka inaad makaniso oo shaygan aad ku sujuudayso uu ahaado shay haabito dhulkaas yaalla tusaale ahaan oo kale go-aagii ama cumaamadaadii haddaad dhulka dhigto ood meeshaad ku tukanaysaa dhigto wax dhiba male haddaad ku sujuuddo ee waxaan ka hadlaynaa shay aad sidato oo dhaqdhaqaaqaaga markii aad tukanayso kula dhaqdhaqaaqaya oo kula socda dhulka iskagama dhigi kartid wey kitaabkan maynan ugu talagelin inaan wax adilo ah aan ku basdinno oan kaga hadalno keliya matnigaasaan rabnaa inaan si fiican u qeexno loo fahmo maxaa yaele ardayga markuu mubtadi yahay waxaa loo baahan yahay in adilada aan lagu wareerinno haddii adiladii loo sheego waxa laga yaabaa in uu ka ware mas'aladii uu si fiican u isticaabi waayo oo uu ku dhaco tashatut uu maskaxdii ka baahdo oo si fiican u weelayn waayo masaladii lakin hadda waxaan raba orta masalada in la qabto oo la suuraysto waxay adilla insha allah way noo imaan doonaa waaya waxaa kaloo loo baahan yahay marka la sujuudayo raafican cajiizatahu qofka miskihiisa iyo qaar dambihiisu inuu ka sarraysiiyo iyo wamaa xawla wax ku hareeraysan calaa mankibayhi wa yadayhi wa ra'sihi labadiisa garbood iyo madaxiisa iyo labadiisa gacmood bimacnaa haddaan cibaaro kale u dhigno raafican acaali raafican asaafila jasadihi calaa acaalihi jidhkiisa qaar dambihiisa inuu ka sarraysiiyo qaar horihiisa oo meesha tadallul baa laga rabaayo inaad ilaah isku dullayso meeshii u sharaf badnayd jidhkaaga una sarraysay ayaad ilahay dhulka u dhigaysa tadallul waa haayata tadallul ilahay baad meesha u dambaysa oo isu dullaynaysaa sidaas darteed sujuuda cidan ilahayna ooma bannaano loo sujuudo waa kufri marka waxaa loo baahan yahay qofka in qaar dembihiisu iyo qaar horihiisa uu ka sarreeyo dadka qaar waxay sameeyaan waamaan arkay indhaha xaramkan ku arkay qof sujuuday waxaad arki miskihiisii iyo madaxiisii ay siman yihiin calooshiisii wuxuu ku dhejinayaa lowyihiisii markaas asaga dhab waa sidaa sujuuddiisi waa sidaa miskihiisii iyo madaxiisii way siman yihiin waa sidii rukuucda oo kale waan arkay waaas saasi sujuud lama dhaho mana asaxay sujuuddaasi waa inaad sujuudda inaad inay kala sar qaardamaha miskahaagu waa inay ka sarreeyaan madaxaaga iyoiyo garbahaaga iyo gacmahaaga waaya waxaa kaloo loo baahan yahay in xubnahan lixda ah iyo jabhaduba xubnahan lixda ah lowy labada lowyo iyo labada gacmood iyo labada lugood farahooda baadinkooda waa inay intaaso dhan ba ay kulmaan marka la leeyahay baabacooyinka waa in la dhigaa haddii aad sida feerko kale u duubato ood saa u dhigto sujuuddaasi ma ansaxaysaa ma ansaxayso maxaa yaele baailkii baailkafayn maadan dhigin haddii aad sidaa dhahdo ma ansaxayso haddaad laakiin faraha saa u dhigto oo farahaagu ay taabtaan meeshii laakiin baabacooyinka mayna taabanina farihii baa taabtay way ansaxaysa ila jusmaa la yidhi qayb ka mid ahee haddii farahaaga lugaha inta cad bugcadka haddaad dhigto waa si la rabay laakiin haddaad xagga madow aad u dhigto ood farihii dhanka madow aad ugu sujuuddo farihii lugaha ma asaxayso halkaa iska eega hadda dad kale aad ba u dhacaa aad ba arrinta ugu dhacaa marka waxaa loo baahan yahay xagga cad in loo dhiga faraha marka la sujuudayo dadka qaar waxay sameeyaan lugahay kor u qaadaanba markay sujuudayaan bal eega hadda labada lugood bay kor u qaadayaan gacmihii iyo wejiga dhulka ku hayaan markuu soo kaco lugihii dhigayaa lugihii markuu soo kacay ayuu dhigayaa ma asixin ma asixin waa in ay kulmaan laakiin haddii maalan qofku marka u horreysay uu sujuuday lugihii dhulku u yaalleen qadr qadarkii eh, dumaaninada laakiin markii dambe u cagihii kor u qaaday dhib male mar hadday kulmeen cagihii iyo looyihii iyo gacmihii iyo jabhadii ay ku toddoba xubna mar kulmeen saasay ku asaxday mar dambe hadduu qaado salaadda kama burayso lakin waxaa la diidan yahay inta uu sujuudda ku jiro oo dhan inay lugihii kor u kacsan yihin hadday saas dhacdo waxaa weeyaan sujuuddaasi ma asixin wabitaali salaaddiina ma asixin waaya salaad aan safiiran loo akhrisanin waxaa sal ah inaan asixayn somaydeen soomaalidu waan ku soo celina cibaarada si loo ogaado kitaabkan kitaabka saa u yar muhiimadda uu leeyahay iyo cilmiga ku jira waaya alcaashiru rukniga tobnaad ee arkaanta salaada ka mid ah aطumaaniinaةu fiihi sujuudii in lagu xasilo weeye kamaa dakarna fi rukuuci sidaan rukuucda kusoo sheegnay waa inay kala socnaadaan labadii dhaqaaq dhaqaaqii sujuudda ugu hoobanayay kii kaga soo kacayey isla markaana uu xubnihiisu ay ku xasilaan sujuuddii alxaadi cashar kii kooyo tobnaad aljuluusu bayna sajdatayni labada sujuudood waa inuu fadhiistaa in la fadhiisto ban yantaiba waaba inuu toose e jaalisan isagoo fadhiga markuu le mualifku ban yantaiba inuu tooso muxuu oga jeedaa bimacnaa haddii aad fadhiisanayso fadhiga macnihiisu ma aha inaad intaad soo kacdo hore aad kas aad adiga oon si xumaata aan u fadhiisanin oo dhabarkaaga uusan toosin inaad hore ka sujuuddo waa inaad toostaa oo dhabarkaaga uu toostaa ood si fiican u fadhiisataa kadib baad sujuudi kartaa waayahay fadhigan qaabku doonaba ha noqdo haddaad doonto sida caadiga loo yaqaanay salaadda u fadhiiso iftiraashkii ama tawarukii ama mutarabican u fadhiiso lugaha saa isku dhaafi ama lugaha fidso intaasoo dhan waa fadhi eh laakiin fadhiga fadliga badan hadda kama hadlayna waxaan ka hadlaynaa fadhiga waajibka ah intaasoo dhan midkaad u fadhiisataba way ansaxaysaa laakiin fadhiga fadliga badan ee sunnadaa ah, wuu noo imaan doonaa safiinatu naja ayuu noogu imaan doonaa in sha allah iyo kutubta kale ee ka faahfaahsan kitaabka الثاني caشhaر rukniga labiyo tobnaad aلطumaaniinaةu fiihi in lagu xasilo weeye fadhigii labada sujuudood udhaxeeyey kama dakarnaa fi rukuuc sida rukuc baan kusoo xusnay الثالث caشhaر kan saddexiyo tobnaad ee arkaanta ka mid ah الsujuud الثاني waa sujuudda labaad mila sujuud الأول sujuudi hore oo kale fii ma mara wixii nagu soo maray macnaha tafsiilkiina soo maray iyo loo sujuudayay dhan ayaa sujuudan kale ayna loo sujuudayaan alraabic cashar kan afariyo tobnaad alطumaaniinatu fiihi in lagu xasilo weeye sujuuddii kamaa dakarna fi rukuuc sujuuddii labaad in lagu xasilo sida rukuuc baan ku soo sheegnay alkhaamis cashara kan شhan aljuluus اlakhiir waa fadhigii u dembeeyey muntasiban asagoo oo toosan fadhiga u dambeyey markuu mualifku leeyahay wuxuu oga jeedaa fadhiga salaadda akhirkeeda dhaca ama salaaddu ha ahaato salaad laba ragcadood ah oo hal fadhi un leh sida salaadda subax ama salaad laba fadhi leh ha ahaato sida salaadaha kale maqhribka iyo salaad ulaaiya oo saddex ragcadood ah iyo salaadaha kale rubaaciyada afar ragcadood ah midkii doontaba ahaatee waxa weeyaan waxa weeyaan waa fadhiga lagaga baxayay salaada fadhigaasaa rukni ah oo maxaa kaa baxay fadhiga hore ee atixiyaadka hore loo fadhiisanayo haddii salaadu tahay salaad laba fadhi leh oo maalan salaada duhur oo kale salaada casr salaada maqrib salaada ceshe waxa weyaan salaadaha fadhiga hore la fadhiisanayo atixiyadka hore loo fadhiisanayo rukni ma aha waa sunno atixiyaadkiisuna waxa weeyaan waa sunno wuu noo imaan doonaa insha allahu tacaala ee waxaa laga hadlaya waxa weeyaan waa fadhiga atixiyaadka dambe السادس caشhaر kan لحyo tobnaad qراءaة التashahudi atixiyaadkoo la akhriyo weeye fiihi fadhigaa dambe السaaبع caشhaر kan toddobiyo tobnaad الصalaaةu عalى النabiyi salى الlaهu عalayه wasaلم nabiga oo lagu saliyo weeye baعda التashahudi atixiyaadka dambe dabadii fi اlqucuudi fadhiga asagoo qofkii uu fadhiyo inuu nabiga ku saliyo salى الlaه عليه waslم markuu atixiyaadka u dhammeeyo atixiyaadka dambe wey atixiyaadka dambe salligoo nabiga lagu saliyo waa rukni min arkaan الsalaa laakiin atixiyaadka hore waa sunno wa aqaluhaa waxaana ugu yar salliga nabiga calayhi الsalatu wasalaam allahuma salli calىa muxamed intaasaa ugu yar shardi maaha macnaha wax ka wada mualifku inaad sii raaciso wa calى aalihi wa saxbi inaad salaat ibrahimiya allahuma salli calى muxamedi wacalى ali muxamed kama sallayta calى ibrahim ala ibrahim salaat ibrahimiyada la yaqaanay inaad akhriso shardi maahee allahuma salli calى muxamed hadadaada keliya kuu filan inta waajibku mualif ka hadlaya aلثaamin caشhaر ruknigii sideedii tobnaad aلsalaamu salaam naqsigii weeye bacdaha bimacnaa bacda الsalaaةi calى الnabiyi salى الlaه alيه waslam nabiga marki lagu saliya kadib uu qofkii salaamu naqsado fi lqucuudi asagoo qofkii fadhigii ku jira markaa mualifku muuna noo sheegin ducooyinkii la akhrinayay iyo tacawudaadkii ka dambeeyey salliga nabiga alay slat slam inooma sheegin ilan kuwaasi waa sunne mualifkana sunnayaasha kama hadlaye wuxuu ka hadlayaa arkaantii oo qura wa aqaluhu salaamu naqsiga waxaa ugu yar assalaamu alaykum assalaamu calaykum baa ugu yar lagu salaamu naqsigo hadduu qof ku daro waraxmat اllah waa sunna laakiin waajib ma ah qof ku dha marku ka baxay assalaamu alaykum assalaamu calaykum salaadiis waa dhan tahay marka waxay noqonaysaa sunay noqonaysaa ee waajib ma ah ataasic cashar rukniga sagaaliyo tobnaad atartiibu in isku xijisiiyo weeye kala horraysiiyo arkaantii kamaa dakarnaa sida aan soo xusnay oo yani si manaha mualifku soo sheegay in loo tartiibiyo atartiibu waa inuu tartiibiyo oo uu isku xijisiiyo arkaantii si ay u kala horreeyeen waayahay laakiin arkaan kulmi kartaa jirta iyo arkaan aan kulmayn arkaan waxaa jirta isku wakti dhacaya sida hadda labada u horreya mualifku noo sheeg noo sheegay oo kale oo tartiib aan lahayn arkaan aan tartiib lahayn baa jira iyo arkaan la tartiibinayo bian yatiya biniyati niyada inuu la yimaado maca takbiirati takbiirada maceeda tan waa kuwii kulmayey somaata maca mualif ka cabiray niyadii iyo takbiirada way wada socdaan tartiib ma leh waxaa la rabaa marka aad takbiiratulixraam ku dhawaaqayso isla markaa inaad niyada la timaado ay wada socdaan wada xidhiidaan waaya uma dabadeedna alfaatixatu faatixadii inuu ku akhriyo fi lqiyaami istaagii uma dabadeedna alrukuucu inuu rukuuco maca طumaaniinatihi iyo xasiloonadiisii uma dabadeedna alictidaal inuu ka soo kaco maca طumaaniinatihi uma dabadeedna asujuud اlأwalu sujuudii hore maca طumaaniinatihi iyo xasiloonadiisii uma dabadeedna aljuluusu bacdahu fadhigii ka dembeeyey maca طumaaniinatihi xasiloonadiisii waa fadhigi udhexeeyey labada sujuudood uma dabadeedna asujuud الثaani sujuudii labaad maca طumaaniinatihi fahaada tartiibu أwali rakca tani waxa weeyaan tartiibkii ragcaddii koobaad uma dabeedna ya'ti wuu la imaanayaa bibaaqi rakcaati kale milahaa ragcaddan oo kale buu la imaanayaa waaya annahu hase yeeshee laa ya'ti lama imaanayo fiihaa ragcaadka dambe biniyati niyadihi wa takbiirat اlixraam niyadiiyo takbiirat اlixraamkii soo celinmahay ayagu mar umay dhacaya ragcadda koobaad niyadii iyo takbiirat ixraam baa ku jira laakiin ragcadda labaad iyo ta saddexaad iyo ta afaraad intaa midna niye iyo takbiiratu ixraamna soo celin maayo oo haddii qofkii soo celiyo salaadiisii way ku buraysaa salaaddiisii way ku buraysaa oo waxaa la batay sida asagoo salaaddii ka baxoo salaad kala bilaabay waayo faidaa tamat haddii ay dhammaystiranto rakcaatu fardihi rakcooyinkii faradkiisii salaaddiisi faradka ahaa jalasa wuxuu fadhiisanayaa aljuluus alakhiira fadhigii u dembeeyey ayuu fadhiisanayaa uma dabadeedna qara'a atashahuda fiihi wuxuu akhrinaya atixiyaadkii uma dabadeedna sallaa cala nabiyi nabigu ku salinayaa qaala wuxuu leeyahay allahuma salli calaa muxamadin ilaahu nabiga ku salli oo nabiga u naxariiso uma dabadeedna qaala wuxuu leeyahay assalaamu calaykum sidaasuu salaaddii ee ugu dhan tahay buu mualifku yidhi raximah intaasay ku dhantahay arkaantii sagaaliyo tobanka ahaa ee mualifku noo sheegay arkaantii uu mualifku haddaba qaybinayaa markuu sidaa u sheegay guud ahaan ayuu wuxuu u qaybinayaa saddex qaybood oo wuxuu leeyahay wa arkaanu salaati salaadda arkaanteedu alaaatu aqsaamin waa saddex qaybood alأwalu ka hore qalbiyun waxa weeyaan mid qalbiga ka dhaca macnaha mualifka aqsaamtan uu noo sheegayo wuxuu ku qaybinayaa biictibaari اlmaxal halka uu rukniga ka dhaco ma rukni qalbiga ka dhacaa mise waa rukni laga sameeyo xubnaha mise waa rukni afka laga sheego saddexda midab way noqonaysaa inuu yahay rukni qalbi ah iyo mid ficli ah iyo mid qawli ah waaya alawalka hore qalbiyun waa rukni qalbiga ka dhaco qalbiga laga sameeyo wa huwa asagu aniyatu rukniga keliya qalbiga laga sameeyo waa maxay waa niyada wa sharطuhaa shardigeeduna waxaa weeyaan an takuuna maca takbiiraة اlixraam takbiirat ixraamkii inay isla dhacdo oo saan soo sheegna takbiirat ixraamka inay kana horrayn kana dambaynin niyadu laakiin qayb ka mid ah way la xidhiidsami kartaa hadday inta hore la xidhiidsanto allahu markuu qofka leeyahay hadday niyadu la yimaado ama markuu akbar leeyahay way bannaan tahay sida ay doorteen culamada shaaficiyada dambe sida imaam nawowi iyo imaam khazali oo ka sii horreeyey iyo culamo badan waaya wa an takuuna fi اlqiyaami iyo inay takbiiratulexraamka qiyaamkii ay dhacdo asagoo qofkii taagan waa inuu la yimaada takbiratulexram oo meesha waxaa la diidan yahay qofka asagoo fadhiya intuu takbiratulexraamkii la kadibna uu kaco oo waxayn dadka inta badan ba samaynin maba sameeyaane laakiin hadday saasay dhacdo ma asaxayso waa in asagoo taagan qofkii takbirat ixraam la yimaado aلثaanي ee rukniga qaybta labaad ee arkaanta ka mid ah alqawliyatu waxa weeyaan arkaantii qawliga ahayd ee lagu dhawaaqayey wa hiya iyadu hamsatun shan wey takbiirat اlixraam takbirat ixraamkii awala salaa salaadda bilowgeedii lala imaanayay wa qira'aة اlfaatixa faatixadoo la akhriyo fii kulli ragcati ragco walba wa qira'aة الtashahudi atixiyaadka oo la akhriyo wالsalaaةu calى الnabiy nabiga oo lagu saliyo salى الlaه alيه wasalam wالsalaamu iyo salaamu naqsiga aakhira salaati salaadda akhirkeeda shantaa weeye rukni arkaantii qawligeed afka laga sheegayay alaaatuhaa saddexdan u dambeeyey waxa weeyaan tashahudka taxiyaadkii iyo salliga nabiga calayhi الsalaaةu wasalaam iyo salaamu naqsigiiye fi اlqacdati اlakhiirati fadhiga dambey dhacaan fadhiga u dambeeya salaadda lagaga baxayo ayay dhacaan wa sharطu hadihi اlkhamsa shantan qawliga ah ee takbiirat اlixraamkii iyo faatixadii iyo salliga nebiga iyo maxaan ku dhahaaye atixiyaadkii iyo salliga nebiga iyo salaamu naqsiga shantaa qawliga ah waxaa shardigooda uu yahay an yusmica nafsahu naftiisa qofkii inuu ismaqashiiyo oo uu markuu akhrinayo faatixada markuu takbiirat ixraam ku dhawaaqayo iyo markuu faatixada akhrinayo iyo markii uu atixiyaadka akhrinayo iyo markuu nabiga ku salinayo markuu salaamo naqsanayaba naftiisa uu maqashiiyo oo maxaa la diidan yahay waxaa la diidan yahay qofkii inuu dibnaha uusan dhaqaajininba dad baad moodaa qalbiga inay ka tukanayaan markay taagan yihiin shimahooda waa saas waan arka waad ku arkay ajaaib baad arkay qaar baa bishimaha uun dirqi ku dhaqaajinaya haddaad xataa dhegtaada aad saarto bishimihiisa wax aad maqli ma jiro haba yaraatee wax aad maqli ma jiro waxbaba inuu akhrinin baad moodaa bishimuhu dirqi si qun yar u dhaqaajinaya marka taa waa la diidanya waxaa la rabaa qofkii inuu naftiisa uu maqashiiyey say wii waxaa qire u noqdaan laakiin mualifku wuxuu ka soo reebay idaa lam yakun asaman qofkii hadduusan dhaga la'ayn qofka qofka dhagala dee waxba ma akrin karo hadduu akriyana ma maqli karo marka asaga waxba naftaada maqashi la dhihi maayo <coughs> walaa maanicu riixin dabayl wax diidaysanaysiin wax maanicahoo qofkii u diiday inuu wax maqlo aynaysan jirin walaqatin buuq iyo qaylo aysan jirin sawaxan qofkii haddii uu ku tukanayo meel dabayl badan ay ka dhacayso dee qiradiisa ma maqli karo inuu dhawaaqo la jahra mooyaan jahrigana ma aha salaada siriyada inaad la jaharto ma aha salaadan ka hadlayno waa salaada siriyada duhurkii iyo casarkii iyo wix la mid ah meel suuq hadduu ku tukanaya sidoo kale ama qaylo badan iyo shanqadh iyo hadal badan oo ka jiriya sheeko ma maqlaya qiradiisi laakiin qadar uu maqli lahaa haddii uu qaylada aysan jirin iyo iyo buuqaas iyo dabeyshaas waa inuu qiradiisi kor u yar qaado wax yar laakiin taa macnaheeda ma aha qof inuu qiradiisi xoogaa uu kor u sida laco dadka ku xigay ay maqlaan bismi illaahi araxmaan raxiim alxamdu lilah way dhacdaa dad badan waxaa arkaysa markay tukanayaan ah, salaadiiba kaa waswaasinaya oo waxna waan siraysanayaa buu leeyahay qofka halkaa fadhigana wuu maqlaya qiradiisa ya waana salaad siriyaa tukanaya duhur baa tukanaya buu ku leeyahay dee taas jahriya aad u bedashayba salaaddaa siriye ma noqonin taasina ma fiicno wailaa haddaysan uusan dhib jirin maanic uusan jirin qofkii uusan dhaga la'ayn wax maanicaho qiradi inuu maqlay aysan jirin wax maanico u diiday uusan jirin dabayl iyo dhawaq iyo wixii la mid ah rafaca kor buu u qaadayaa bixayu meel low zaalaha samam haddii dhagala'aanta ay zuuli lahayd wal maanic iyo shaygaa u diidaya dabayshii iyo qayladii wix la mid ah haddaysan jiri lahayn la samica uu maqli lahaa qiradiisa uu maqli lahaa waanlaa yanqusa shayan waa inuusa waxaa kaloo shardi ah markii arkaantan qowligu la imaanayo inuusan ka nuqsaaminin shayan min tashdiidaatiha shay ka mid ah tashdiidaadkii aqwaashan faatixadoo keliya maaha shadadkeedii waa in uusan ka shay ka mid ah shadadkii qowliga ah iyo wa xuruufiha xuruufteeda waa inuusan waxba ka nuqsaamin bimacnaa in uu say tahay xuruuftii u akriyo takbiirat اxraamkii say tahay inuu akriyo allahu akbar waa inuusan dhihin allahu akbar allah akbar hadduu xaraf ka tago xuruuftii ka mid ah arkaantan qawliga ah ama ha ahaato takbiirat اxraamkii ama faatixadii ama tashahudkii ama salaamu naqsigii asalaam keli u iska dhaho ama asalaamu alayk alayka u iska dhaho alaykum miimkii usan akhrin waxa weeyaan ma asaxayso salaadiisana ma asaxayso ruknigaana wuu ka tegay waaya shadadkii waa inuusan ka teginoo iyaaka tusaale ahaan oo kale faatixadu shadad badan bay leedahay shadadkeedaas waa inuusan ka tegin oo uusan dhihin tusaale ahaan oo kale iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin hadduu saa dhaho shad ka tago waxay la mid tahay asagoo xaraf ka tegin maxaa yaele shadku macnihiis wax weyaan xaraf labanlaaban yadii waa laba ya isdul saaran y ya y ya marka hadduu dhao iyaaka ya hal ya buu ka tegey marka waa inuu shadadkaas waynu ka tegin marka uu salaamo naqsanay haduu dhaho asalaamu calaykum salaamun calaykum buui salaamun calaykum ma asaxayso salaamun calaykum ama asalaamu calaykum asalaamu calaykum shadkii buu ka tegey ma asaxayso ataxiyaat hadduu dhaho ataxiyaatu ataxiyaatu shantii uu ka tegey tada saaraa ma asaxayso wa an yukhrijahaa waa inuu ka soo saaraa xuruuftii min makhaarijiha makhaarijteedii oo siinkii uu meesha uu ka soo baxay u ka soo saaro xadii meesheedu ka soo saaro khadi xuruuftu makhaarij bay leedahay oo dibnaha iyo dhamxanaga iyo dhuunta iyo jawfka iyo way kala leeyihin xuruuftu sida culamada tajwiidka ka hadlaan ay faahfaahiyaan marka xaraf kasta makrajkiisi waa inuu ka soo saaro waa inuusan ka suka marin hadduu sa'dii oo kale ugu dhawaaqo sa ama za'dii u ka dhigo sa u ka dhigo ama daalkii ama daadkii uu daal ka dhigo wala daaliin wala daaliin ta xarafkii makrajkiisa kama soo saaren daal buu akhriyey marka ma ansaxayso wi wa an laa yugayira shayئa waa inuusan doorinin shay ka mida min xarakaatiha dhaqdhaqaaqeedii takhyiiran doorin yubطilu xarakaat marka leeyahay cafwan xarakaadkii kii dhaqdhaqaaqa ma aha wa anlaa yugayira waa inuusan doorinin shay-an wax ka mid ah min xarakaatiha xarakaadkeedii xarakada waa shaqalkeedii kordhigii iyo hoosdhigii iyo godniinkii iyo reebiddii kuwii wey xarakaadkii waa inuusan doorinin yani arkaanta qawliga xarakaadkeedii takhyiiran doorin doorintu way kala tahaye yubطilu macnaha macnaheedii burinaya oo maxaa loo jeedaa waxaa loo jeedaa maalan oo kale siraaط الadiina ancamta taadu way kor dhiganta hadduu dhaho siraaط الadiina ancamtu calayhim macnihi wuu isbedelay ancamta ilah waad u nicmayse wey ancamtu anaan u nicmeeyey macnihii dhannaada isbedelay macnihii dhannaa ayaa isbedelay marka taasi salaada way burinaysaa hadduu dhaho iyaaka nacbud u akhriyo iyaaki kaadi kor dhigna haduu hoos dhigo mukhaadabkii waxaa laga dhigay muana iyaaki waa khalad macnihi dhannaa baa isbedel marka mualifku markuu leeyahay takhyiiran yubطilu macnaaha doorin xarako doorinaysa macnihii maxaa ka baxaya xarakadii haddaysan doorinaynin macnihii tusaale ahaan oo kale alxamdu wuxuu yidhi alxamda alxamdi macnihii isma bedelaya waa isku mid o rabb اlcaalamiin rabb اlcaalamiin alxamdu lilaahi rabb اlcaalamiin ma ku buraysa salaaddii kuma burayso kuma burayso laakiin dee hay-adiis wuxuu khilaf haddi qofka caamigan ka hadlayna ee jaahilka ah en garanayn faatixadii aan si fiican u sugaynin kuma burayso salaaddiisa laakiin haddii uu macnihii bedelo xarakadii macnihii bedesho salaadiisi way ku buraysaa ama caamahaada ama culammahaada maxaa yeeley qofkaasi waxaa waajib ku ahayd salaaddii inuu barto salaaddii inuu barto ayaa waajib ku ahayd faatixadiina inuu barto ayaa waajib ku ahayd marka uu ka gaabiye wa an laa yaziida fiiha waa inuusan ku ziyaadinin arkaantii qowliga ahayd xarfan yabطilu bihi macnaaha xaraf macnaheedu ku bedelayo waa inuusan xaraf dheeraada jeebkiisa kala imaanin tusaale ahaan kale hadduu dhaho markuu takbiirataxraamka xelinayo allahu akbar alif buu ku daray macnihii baa akbar alif buu ku akbar baa allahu akbar macnihii baa isbedelaya markaas ziyaadada xarafka uu ziyaadiyey macnihii baa ku isbedelaya salaadiisu ku buraysaa wey salaadiisu markaa ma guntamaysaba ilan waa takbiirat ixraamka rukniga u horreeye waanlaa yaziida fiiha waa inuusan ku ziyaadin arkaantii qorigeeda xarfan xaraf yabtulu bihi uu ku burayo xarafkaas macnaaha macnaheedii uu ku burayo waan yuwaaliya waa inuu isku xidhiidhiyo bayna kelimaatiha kelimaadkeedii kelimaadkeedi inuu isku xidhiidhiyo waa inuusan gaab u dhexaysiin hadduu qofki intuu dhaho alxamdu lilaahi uu iska aamuso marka xoogaa amsnau dhaho mar dambe rabbi اlcaalamiin alraxmaani xoogaa iska aamusnaado mar dambe u dhaho alraxiim dee manihii faatixadiiba manihi baad ka qaadayba waad kala gogoysay waad kala jarjartay marka saasi kuma asaxayso waa inuu xidhiidhiyaa atixiyaadkii waa la uun takbiirat ixraamkii waa la uun salaamu naqsi waa la mid dhaho aلsalaamu mar dambe u dho alaykum ma ansaxayso waa isku xidhiidhiya wa an yuratibahaa waa inuu isku xijisiiyaa calىa nadmiha اlmacruuf qaab nadmigeedii ama tixdeedii la yaqaanay macruufka ahayd waa isku xijisiiya qaabkii loo loo yaqaanay isku xijisiiyaa oo maala oo kale takbiirat اlixraam hadduu dhaho ka waran qofkii akbartu ka horreysay allah lafduljalaaniya u dhaho akbar allah labada lafduu la yimaadi ku wala horreysay soo ma asaxayso macnaheedna baa isbedelaya bal macno ma yeelanayso akbar allah macno ma yeelanayso faatixadii hadduu dhaho alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin maliki ywm اddiin alraxmaan الraxiim ayadibu isdaba mariyey ama wuxuu idhi إiyaaka nacbudu وإiyaaka nastaciin الsiraaطa ihdina kelimo kelima kama horraysiin karo aayadna aayad kama horreysiin karo waa inay say tahay uu u xidhiidhiyaa saasaa loo jeedaa waaya ahaaliu qismiga saddexaad ee aqsaamta arkaanta ka mida waxaa weeyaan alficliyatu arkaantii ficliga ahayd waa arkaantii jawaarixda xubnaha laga samaynayey kuwii hore waxay ahaayeen kuwii qawliga ahaa ee afka laga dhahayey kii ka soo horreeyeyna wuxuu ahaa kii qalbiga aha ee niyada ah wa hiya arkaantan ficliga ah ee la samaynaya falka ah ثلاثة عشر waa saddex-iyo toban alqiyaamu istaagi wاrukuuc rukuucdii waطumaaniinatuhu iyo xasilitaankiisii walictidaalu soo sarakici waطumaaniinatuhu xasilitaankiisii wasujuud aw sujuudi koobaad waطumaaniinatu iyo xasilitaankiisii wاljuluusu bacdahu in la fadhiisto sujuudda koobaad dabadeed waطumaaniinatu xasilitaankiisii wasujuud الثaani sujuudii labaad waطumaaniinatu xasilitaankiisii intaasoo idil wey wawaaxidu bacda aakhiri rakcatin wawaaxidun dheh yanshau ka dhalana waaid waruknun waaxidun rukni keli ah bacda aakhiri rakcatin ragcadda aakhirkeeda dhacaya wahuwa asagoo aljuluus اlakhiir waa fadhiga u dambeeya wawaaxidun iyo rukni keliya ah oo yanshau ka dhalanaya min ficli haadi macnaha waxuu ka wadaa mualifku fadhiga dambe gooribuu u tiriyey asagu iyo wuxuu tiriyey tartiibkiibu ku daray ficliyadii tartiibku macnaha ficliyadii ku tiriye wuxuu hi wa waaxidun mid oo yanshau ka dhalanaya min ficli hadi اarkaani arkaanta samaynteeda fii mowdicihaa booskeedii la sameeyo wa huwa kaasina atartiibu waa tartiibkii waa isku xejisiintii intaa wey saddex iyo tobankii arkaantii ficliyadahayd horey baan u soo maray wa sharطu اlarkaani اlficliyati arkaantii ficliyada ahayd shardigeedu waxa weeyaan صixatu maa qablahaa waxa ka horeeya in uu asaxo oo min alarkaani arkaan ah arkaanta ka horraysa wa ina asaxdo oo wuxuu ka wadaa mualifku markii aad tusaale ahaan rukuuc la imaanayso waa in qiyaamkii aad la timid oo ka horreeyey markii aad la imaanayso sujuudda tusaale ahaan waa in aad la timaaday rukuucdii ka horraysay iyo ictidaalkii haddii qofkii maalan uu iska sujuu siu taagnaa faatixada markuu dhammeeyo uu iloobo rukuucdii oo uu sujuud la yimaado sujuuddii buu la dhacay kadib buu soo xusuustay inuu ka tegey rukuucdii sujuuddaasi lama xisaabinayo sujuuddaasi lama xisaabinayo waxaa weeyaan ruknigii ka horreeyeyba lama imaanin oo wiil waa inuu kor inuu sala joogsadaa oo rukuucda la yimaadaa kadibna uu istaagaa kadibna uu sujuuda la yimaada wuu ku soo celinaya sujuudiga sidoo kale qofkii haddii markii uu eh, rukuucda uu la imaanayey umaaninadii uu ka tago rukuucdii wuu la yimid laakiin umaaninadii buu ka tegey oo muuna ku xasilin rukuucdii si degdega u rukuucay wuu ka soo kacay isagoon xasilin kadib buu sujuudi la yimaada markuu ictidaalki la yimaaday اعtidaalkii markuu ka soo kacay waxaa loo baahan yahay inuu rukuucdii mar labaad ku noqdo maba asixin ba rukuucdaasi rukuucdaasi ma asixi waa inuu ku soo celiyaa maadaamuu طmaaninadii uu ka tegey saasuu mualif ka wadaa macnaha صixatu maa qablaha min alarkaan arkaanta rukni kasta inuu rugni ka horreeyey inuu asixo hadduu rugniga arkaanta isku xidhiirsan yihiin haddii rugniga ka horreeyey uusan asixin waa inuu rugnigii ku laabtaa uu soo si fiican ula yimaado shardiga labaadna laa yaqsidu bihaa arkaantii ficliyada weyn ola qasdin hayrahaa hayrkeed oo waxaa looga jeedaa waa inuusan u la rukuucin asagoo maalan dhagax baa lagu soo tuuray dhagaxii asagoo ka waabsanaya iska waabisle ama ka cararaya ayuu rukuucay rukuucdii buu ka dhigtayba markuu hoosu for sida horeybu rukuu oga dhigtayba ooma qasdin marka hore rukuucdii ee wuxuu u qasday inuu dhagaxa ka cararo soo ma kusoo socda qofkii maxaan ku dhahaaye asagoo sujuudsan ayaa wuxuu arkay nas ku soo socda markaasuu sujuuddii madaxa wejiga kor oga qaaday isagoo maskaa ka cararaya wuu fadhiistay juluus bayna sajdatayn buu la yimid laakiin marka hore ooma qasta juluuskaase naskaasu ka cararaya kusoo socda ama xayawaankaa kusoo socda juluuskaas ma asixin sababto ah waa in uu u qasdaa waa inuu u qasdaa waa inuusan noqonin shay kale asagoo ka cararaya ama dartii u samaynaya waa inuusan rukniga la imaanin marka waxaa looga bahanya markaa inuu sujuudi ku noqdo oo mar labaad soo fadhiisto oo fadhigii u qasdo lidaatii uu qasdee shay kale ka cararkii ama dartii una u samaynin baa loo baahanya intaa ayay ku dhantahay arkaantii salaada intaasana kusoo koobayna wajazakum اllah khayr wsala اllah wslm calى nabiyina mxamed walxamdu lilahi rab اlalamin